alxamdu lilah rb اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcala aalihi wsaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku dhex jiray sekadii markaa wuxuu sheekhu inoo sheegay lix xoolaha ka mida inay ka waajibto ta koowaad waxa weeye waa nicmoolaydii nicmoolayduna waa geela iyo adhiga iyo lo'da wasuruuc midna waa kii safiinuba mucasharaad inoo yidhi waa waxyaalihii cushurka iyo ka tobneeye laga bixin jiray ayadana waa taa u yidhi wasuruuci wathimaar saracyadii iyo midhihii ka saddexaadna waxa weeye waa lacagihii oo wal yacnii labadii lacagayowgii ayaa iyaguna sekadu ay ka baxdaa walmacdinu midna waa macdantii warikaasu midna waa rikaaskia wixii la aasay watijaarati wa curuudu tijaara iyo badeecaddii ganacsiga waa lixdaas ayay sakadu ka baxdaa isaga ayaana mid walba inoo sheegi doona markaas sida ay uga baxayso fa ama alibilu haddaba geela fa fii khamsin minhaa shantii ka mid ahaa shaatun jadacatun waxaad laga bixin oo ka waajibaysaa neef idaahoo jashaadun jadacatun oo min ada'ni idihii ah oo lahaa sanatun sannad u sugnaaday aw aniyatun min almacz ama mid la soo ilga baxday oo riyaa oo lahaa sannataani laba sana u sugnaadeen wa fii cashrin tobankiina shaataani laba neef oo adhiya ayaa ahaaday wa fii hamsa cashrata shan iyo tobankiina alaadu shiyaahin saddex neef waadhiya laga bixin wa fii cishiriina labaatankiina arbacu shiyaahin afar neef ayaa laga bixin wa fii khamsin wa cishiriina shan iyo labaatankiina bintu makhaadin inahooyo yacnii uuray ama qaalin markaa laba jirsatay ayaa laga bixin nool aasanatun ay u sugnaatay wafii sittin wa alaaiina soddon iyo lix markuu gaadho geeluna bintu labuunin ayaa laga bixin inaho yacanaliyo laha sanataan ay u sugnaadeen wa fii sittin wa arbaciina lix iyo afartankiina xiqatun xiqa ayaa laga bixinaya lahaa alaadu siniina saddex sannadood ay u sugnaadeen wa fii ixdaa wa koob iyo lixdankiina jadacatun ayaa laga bixinaya lahaa arbacu siniina afar sannadood ay u sugnaadeen wa fii sittin wa sabciina lix-iyo toddobaatankiina bintaa labuunin ayaa laga bixinaya wa fii ixdaa wa tisciina koob iyo sagaashankiina xiqataani laba xiqa ayaa laga bixinaya wa fii mi'atayni wa ixdaa wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatankiina alaadu banaati labuunin ayaa la bixin uma bacda haadaa intaa kadib fii kulli arbaciina afartan iika sabintu labuunin baa laga bixin wa fii kulli hamsiinana xiqatun ayaa laga bixinayaa halkan wuxuu sheekhu inooga gelayaa xoolaha nicmoolayda iyo sidii qadarradii ay sakadu kaga baxaysa iyo qadar walba wixii ka baxayey shuruudda marka la eegayo sakada waajibitaanka ay xoolaha ka waajibaysana kow waxaa shardiga waa inay nisaab tahay oo nisaab kale dee waxa ugu yar geelo inoogu soo horreeya shan neef ayaa ugu yar shan neef wixii ka yar saka laguma horta waa inay nisaab kaa tahay qodobka labaad ama shardiga labaadna waxa weeye waa inuu soo wareego sannad dhammaystiran oo xidhiidhsani ninkan sakaynaya milkigiisa waa inay ku jirtay sannad dhammaystiran ayadoo nisaabkaasa waa inay milkigiisa ku jirtay hal sano oo xidhiidhsan laba iyo toban bilood le'annuu nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi xadiidka abu daa'uud iyo ay warinayaan ibnu iyo laa sakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawl maa laguma le sako ilaa uu hal sana u soo wareego waxyaala mararka qaarkood la raaciya sidii markaa kuwii ka dhashay adhiga uu dhalay oo kale oo xawlka ayaa ka howlan lagu raaciya waa jiraa qodobka labaad ama shardiga labaadna waxa weeye waa inay tahay mid daaqda daaq bannaan sannadka oo dhan mid daaqda waa inay tahay ee mid la calfiyo oo meel ku xidhanoo wax loo dhiga waa inaanay ahayn waayo xadiidkii waxaa markaa ku jira imaamu albukhaari uu warinayey wa fii sadaqati alghanami fii saa'imatihaa sadaqada qhanamka teeda weliba foofta ee fooftadaahee daaq bannaan cuntaa ayaa sekadii lagu yeelanaya waxaa kaloo markaa shardiga ah waa inaanay caamilo ahayn awrtii la raranayey ama yacnii sida dibidii dee beeraha laga shaqaysanaya ama awrtii markaa la dibi beeraha laga shaqaysanayay oo kale waa inaanay ahayn way xadiid kale oo iyadana abu daa'uud warinayo walaysa cala alcawaamili shay-un xoolahaa shaqeeye ee lagu shaqayso waxba markaa korkooda may ahaanin oo sakaahi haddaba halkan nisaabkii ayuu inooga gelayaa nisaabka geelanee sheekhu inoo sheegay iyo adhiga iyo lo'dabana waxa uu ku sugan yahay xadiidkii dheeraa ee imaamulbukhaari saxiixiisa uu ku warinayey isagoo mufaraqana abwaabu sakaa uu ku kala geeyey ee xadiidku anas ibnu maalik ee uu qoray markaas abubakar markii uu u diray baxrayn markuu diray xadiidkii markaa dheeraaye ee uu qoray ee imaamulbukhaari warinayay xadiidkaasaa u asaloo intanoo dhammiba ay ku dhan tahay wuxuu sheekhu uhi raximah ullahu tacaala fa ama fa fii khamsin minha shantii ka ahaaday ee dee aan ahayn markaa kuwa shaqeeyana ahayn kuwa la calfiyana aan ahayn shaatu neef adhiga ayaa laga bixinayaa neefkii adhiga ahaana wuu sheego jadaacatun min adda'm waa midilka jabisay oo idahaa oo lahaa sanatun sannad u dhammaystirmay kii labaadna gudagashay taasi waa kaa aw aniyatun min almacz ama riyaha mid la ilka baxdayoo lahaa sanataani laba sana ay u dhammaadeen kii saddexaadna gudagashay marka ida iyo riyo kii uu doonaa buu bixin karaa hadduu ida bixinayana waa inay laba jirsatay hadduu riyo bixinayana waa inay saddex jirsatay wa fii cashrin toban marka uu gaadho geeluna shaataani waa laba neef oo adhi oo sidaas ama laba riyaad ama laba laxad ama ri iyo lah wa fii hamsa casharata shan iyo tobankiina alaadu shiyaahin saddex neefoo adhi ayaa laga bixin wa fii cishriina arbacu shiyaahin afar neefoo adhi ayaa laga bixinayaa wa fii hamsin wa cishriina adhigaasi wuxuu soconayaa ilaa afar iyo labaatan adhi ayaa soconaya shan iyo labaatan marka uu geelu gaadho ayaa waxaa bilaabmaya in geel laga bixiyo wa fii khamsin wa cishriina shan iyo labaatan markuu geeli gaadho bintu makhaadin waxaa tay qaalin ayaa laga bixinaya lahaa sanatun sannaduu dhammaaday kii labaadna gudagashay markaa makhaadna waxaa loo yidhi dee hooyadeed baa markaa sannadkan rimaysa ile markaa sanadka sannadka labaad ayuu geelu markaa ku gaadhaa irmaanka sannadkaas ayuu markaa rimaa oo dee nirigteeduna markaas ay laba jirsanaysaa sannado u soo dhammaaday wa fii sittin wa alaaiina lix iyo soddon marka ay geeli gaadhana waxaa laga bixinayaa bintu labuunin ina hooyo canalay lahaa sanataani ayada laba sanaa u sugnaaday kii saddexaadna way gashay bintu labuun waxaa loo yidhi hooyadeed baa da'dii ku xigtay markaa sannadkan dhashay oo waa sanadkii saddexaad hooyadeed baa dhashayoo daatu labuunina tii horena hooyadeed baa yacnii saarad min almakhaad ka mid noqotay markaa kuwii rimanaa wa fii sittin wa arbaciina lix iyo afartan marka uu geeli gaadho xiqatun waxa laga bixinayaa qaalina farjisatay lahaa alaadu sinina saddex sana u sugnaadeenoo sannadkii afraadna gudagashay markaa mudashay dee in wax lagu qaato oo la fuula baa la layidhi ama yacnii duruuq aljabali awrka markaa inuu abaahiyo oo sannadka ay rinto ayay markaa mudatay wa fii ixdaa wasittiina koob iyo lixdan markuu geelu gaadhana jadacatun waxaa la bixinayaa midilka jebisay oo lahaa arbacu siniin afar sano u sugnaaday kii shanaadna gudagashay markaa waa qaalin shan jirsatay ama afar jir hore ahayd wa fii sittin wa sabciina lix iyo toddobaatan markuu gaadhana bintaa labuunin halkaa labanlaab buu ka bilaabmaya markaa inay daaha aan soo sheegnay daaha geela laga bixiyaa waxa weeye qaalintaa laba jirsatay taa saddex jirsatay taa afar jirsatay iyo taa shan jirsatay marka uu koob iyo lixdan markaa geelu gaadho ee lix markuu gaadho yacnii laban laab baa imanaya neefkii la bixinay inuu laban laabmo haddaba uu fii sittin wa koob iyo toddobaatankii bintaa labuunin laba qaalmood oo saddex jiraa baa laga bixinayaa wa fii ixdaa wa tisciina koob iyo sagaashan markuu gaadhana xiqataani laba qaalmood oo afar jirse ayaa laga bixinayaa wa fii mi'atin wa ixdaa boqol iyo koob iyo labaatan markuu gaadhana alaau banaati labuunin saddex qaalmood oo saddex jira ah ayaa la bixinayaa uma bacda haadaa kaa dabadii intaa wixii ka dambeeya boqol iyo soddon wixii ka sii dambeeya ee masele marka halkaa sagaal lagu kordhiyo wuxuu noqonayaa boqol iyo sodon boqol iyo soddonkaa wixii ka sii dambeeya fii kulli arbaciina bintu labuuni wa fii kulli hamsiina xiqa waxaa laga bixinayaa afartankii la arkaba qaalin saddex jira kontonkii la arkabana waxaa laga bixinayaa xiqo qaalin afar jirsatay boqol iyo afartan hadduu gaadho waa qaalin saddex jira iyo laba qaalmood afar jiraa boqol iyo konton hadduu gaadho waa saddex qaalmoodoo afar jirsaday boqol iyo lixdan hadduu gaadho afar qaalmoodoo saddex jirsaday boqol iyo toddobaatan hadduu gaadho saas leexiqa iyo saddex qaalmoodoo saddex jira ayaa laga bixinaya boqol iyo sagaashan saddex qaalmoodoo saddex jira iyo qaaniin saddex jira labadii boqol markuu gaadho waxaa laga bixinaya afar afar jirsaday ama shan saddex jirsaday ayaa laga bixinaya kolba kii markaa isagu helu ka bixinaya taasi waa geeli xadiidka ayana saa ugu caddahay wa ama albaqaru lo'dii miyaa fa fii kulli alaaiina soddonkii la arko tabiicun weyl ayaa laga bixin ama dibi yarow lahu sanatun ay u sugnaatay wa fii kulli arbaciina musinna weyl ayaa laga bixin lahaa sanataani laba sana ay u sugnaadeen uma bacda haadaakaa kadib fii kulli alaaiina tabiicun weylka ama qaaligaasaa laga bixin wa fii kulli arbaciinana musinnatun ha musinnadae markaa ilka jebisay ayaa laga bixinaya waxa uu sheekhu leeyahay wa ama albaqaru loodii miya looda ayada hortuu ilaa ay soddon gaadho seke laguma leh markay soddon ka gaadho maxaa laga bixinaya fa fii kulli alaaiina soddonkii kasta tabiicun waxa laga bixinayaa qarin ama weyl ayaa laga bixinayaa oo lahu sanatun ay u sugnaatay sanadkii labaadda gudagalay le'annu tabiic waxaa loo yidhi hooyadiibuu daaqa u raacaa wa fii kulli arbaciina afar daqiiqa sana musinatun midilka sindey ayaa ayaa la bixinaya u lahaa sanataani laba sano ay u sugnaadeen kii saddexaadna gudagashay musinna uma bacda hadaa lo'du inta badan waa wax hawl badanoo ma badato sidaa daraaddeed baa adhiga iyo geel ay boqolaal gaadhsiiyaan lo'da ma sii wadwadaanoo ayadee hawsheeda ilahan lagamama badin karo uma bacda haadaa intaa kadib marka ay intaa dhaafto ee lixdan iyo wixii ka dambeeya markaas ay gaadho waajibku tobankii kasta waa isbeddelayaa fa fii kulli alaaiina soddonkii la arka tabiicun baa laga bixin wa fii kulli arbaciinana musinnatun ayaa laga bixinayaa qaarin markaa ilka sintay oo saddex jirsatay toddobaatan hadday gaadho waxaa laga bixinaya qaarin iyo qaarin saddex jir iyo laba jira siddeetan maray gaadho laba qaalmood saddex jiraabaa laga bixin sagaashankii saddex waxaa laga bixinayaa qaalinoo markaa laba jirsaday ayaa laga bixinayaa wa amma alkhanamu adhigii miyaa fa fii kulli arbaciina afartan kii kasta shaatu neefadhi ayaa laga bixinayaa wa fii mi'atin waaxida wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatankiina shaataani laba neefo adhigaa laga bixinayaa wa fii mi'atayn wawaaxidatin laba boqol iyo midna alaadu shiyahin saddex neef baa laga bixin wa fii arbaci mi'a afartii boqolna arbacu shiyaahin waxaa laga bixinayaa afar adhya umma fii kulli mi'atin boqolkii la arkaba shaatu neef adhya ayaa ka baxayeen halkana wuxuu sheekhu inoo gelayaa sakadii adhiga iyo sidii markaa nisaabkiisu ahaa waxau sheekhu yidhi wa amma alghanamu adhigii miyaa isaga waxa ugu yara adhiga nisaabkiisu waa afartan afartan wixii ka hoosiyeysa ka laguma leh fa fi kulli arbaciina afartayasa shaatun neef adhigaa laga bixinaya oo ama jadacatu da'nin dee sanna jirtay ama aniyatu macsin laba sano jirto kii saddexaadna gudagashay ah wa fii mi'atin waxdaa wa boqol iyo koob iyo labaatan shaataani laba neef oo adhayaa laga bixinaya wa fii mi'atayn wawaaxidatin laba boqol iyo kow alaatu shiyaahin saddex neef ayaa laga bixinaya wa fi arbaca mi'a afartii boqolla arbacu shiyaahin baa laga bixinaya umma intaa kadib fi kulli mi'atin shaatun ayaa laga bixinaya waana yani waxa muqadarahoo nebigu sala allahu calayh wasalam uu qadaray oo sidaa ay tahayuun markaa in loo bixiyo ayaa laga maarmaan ah mararka qaarkood hubta mutawalaadkaa baynu ku arki doonnaa geela oo kale haddii da'daa laga doonayo uu waayo ama da' ka hoosaysuu tegayaayo waxbuu ku darayaa ama da' ka sarraysuu bixinayaa isaga ayaa wax qaadanaya marka iyadaa taajublaan ayaa la yidhaahdaa waxaa kaloo jira tirooyinkanu inoo sheegay sheekhu ee naskana ku cad inaha u dhaxeeya awqaas baa la yidhaahdaa masalan imminka adhigu afartan buu ka bilaabmay ilaa boqol iyo koob iyo labaatan wixii ka hooseeya xataa boqol iyo labaatan hadduu joogo neefkii umbaa laga bixinayaa ilaa boqol iyo koob iyo labaatan uu gaadhayo boqol iyo koob iyo labaatan waxaa ku xiga laba boqol iyo hal hadduu xataa laba boqol gaadho neef qudha ayuumbaa markaa laga bixinayaa intaa uu markaa yar yahay marka uu farabataa boqolkiiba neef laga bixiyaa loodu kadaalig sidaas leeg weeye soddon ayaa nisaabka ugu horreeyay ilaa sagaal iyo soddon neefkaasubaa laga bixinaya afartan markay gaadho ayaa musinnada iyo qalintaa laga bixinayaa geela lafdiisuna waa sidaasoo masalan dee shan ilaa sagaal waa neefkii uun toban ilaa iyo afar iyo toban waa labadii neef uun shan iyo toban ilaa iyo shan ilaa sagaal iyo toban idna waa nee waxa weye saddexdii neefun weeye macnaha sidaasoo awqaas baa la yidhaahdaa meelaha u dhexeeya walaa tajibu ma waajibto sakadu fi suruuci iyo wahimaari ilaa fii ma yuqtaatu wixii la quuto mooyaane fii xaalati alikhtiyaar xaaladda marka ikhtiyaarka fatajibu waa waajibtaa bibuduwi salaaxi thamari midhaha wanaaggooda muuqashadiisa washdaadilxabbi iyo xabbiga iyo firiga adkaanshihiisa bishardi an yakuuna alaaa mi'ati saacin waa inuu yahay wasaacuna arbacatu amdaadin waa afar mud wayejibu waxaana waajibaya fii daalika nisfu lcushri ayaa waajibaya in suqiya bimuunatin qarash haddii lagu waraabiyey wain suqiya bikayri muuna haddii lagu waraabiye kalmadarina fa fiihi lcushru ayaa ahaaday jaafan xaalu yahay mid angegan munaqan oo la saafigareeye wa tudammu zuruucu waa la isu geyn bacduhaa barhkeeda ilaa bacdin barhka kale fii ikmaali nisaabi nisaabka dhammaystirkiisa idaa kaana jinsan markay tahay wa xusiyad lana jaro fii sanatin waaxidatin sanad keliyana la wada jaro waxaa sheekhu halkan inooga gelayaa sakadii zuruucda iyo imaarta mucasharaad waana kii safiinu ina lahay kutubta qaarkood baa mucasharaad ka cabbiraa waxaanay uga cabbireen cushur baa ka waajiba ka tobnaad baa waajiba marka toban meelood loo qaybiyo meesha tobnaad baa waajiba mucaasharad wixii cushurka laga bixin jiray baa la laydhaha waxaana waasala aayadda qur-aanka waatuu xaqahu yowma xasaadihi ilaahay leeya xaqiisa bixiya maalinta la jarayo haddaba walaa tajibu ma waajibay sakadii fi suruuci wahimaar saracyadii iyo midhihii ilaa fii ma yuqtaatu wixii la quuto ee jidhkan bini'aadmiga quud u ahee uu ku taagan yahay ee raashin ah sida badan kaas weeye waxaa sekadu ay ka baxaysaa fii xaalat alikhtiyaari xaalad weliba ikhtiyaar iyo doorashana la quuto waxaa jira hadday darar iyo dhibaata timaadda iyo gaajo iyo baahi waxyaalo badan baad iska quudan kartaa midhayaal fara badan baad iska cuni kartaa dee kariirtaad iska cuni kartaa haddaad doonto hadday gaajo ku qabato aad nafta uun aduna ku jooji marka xaaladdan ikhtiyaarkee aanay markaa baahida iyo daruuradu aanay jirin waxa markaa caadiyan loo quuto ayaa looga jeedaa haddaba midhaha waa laba geedunbay markaa sakada ka waajibaan shaaficiyadu waa rudabka iyo cinabka midhaha kale markaa iyagu sake kama waajibiyaan sida markaa tufaaxii iyo rumaankii iyo wixii la midka ahaa xaggan xubuubtana waa wixii xaalatalikhtiyaar markaa laquutee dheegallaydii iyo hadhuudhkii iyo heeddii iyo bariiskii iyo misirkii iyo shumburadii iyo waxaasoo dhan ayay markaa noqonayaan laa ta'khud sadaqata ila min hadi larbac ashaciir walxinda wazabiib watamr xadiid markaa xaakim filmustadrag uu ku warinayo ayaa markaa ku soo arooray xadiid kale oo markaa isagana mucaad ibnu jabal ee laga warinayo oo imaamulxaakim isagana uu warinaya rasuulahi qala fi ma saqati samaaw wixii samadu markaas ay waraabisay walbaclu iyo markaa kii markaa isagu xididkiisa ku cabbaya wasaylu iyo dadka alcushru ka tobneeyaa la bixinaya waa fiima suqiya binadx wixii markaa uu soo dhaamin lagu waraabiya nisfulcushr ayaa markaa laga bixinayaa wixii kale markaas ayadana ee midhaha wax sakoo lagu leeyahay ma jirto bay leeyahaane midhahana waa cinab iyo rudabuun midhahana marka waa waxaa la quuta ee weliba la kaydaysa kaydka gala laakiin waxaa layaaliya wixii khudrawaad ahaa ee ayagu aan kayd gelaynin sake kama waajibiyaan shaaficiyadu haddaba goorma ayay sakadii ka waajibaysaa fa tajibu sakadii waa waajibaysaa bibuduwi salaaxi thamari marka midhaha wanaaggoodu uu muuqdo marka masalan dee ay midaboobaan ee kii markaa midaboobaya dee ama casaada ama madowaada ama markaa huruud u noqdo kii aan markaa midabka samaynna uu jilco kii markaa biyoobayana uu dee biyoobo ayaa markaa la odhanayaa wanaaggiisii ayaa muuqday xilligaa markaa wanaaggiisu uu muuqda ee la cuni karayo marka uu gaalabiisa kadi waajibaysaa waa xagga midhaha washidaadi alxabbi xabbigii iyo firigina waa markuu adkaado ee dee mid adagu noqdo intanuu curdinka yahay isagana isaga ka waajib mayso waayo wuxuu u ban inuu iska fasaado xumaado waa markuu isna adkaado bishardi an yakuuna laakiin waxaa shardiga ah inay midhaha ama saracaasi khamsatu awsuq waa inay yihiin khamsatu awsuqii buu inoo sheegayoo bishardi an yakuuna alaami'ata saacin waa inuu saddex boqol oo saac waa inuu yahay laysa fi maa duuna khamsata awsuqin sadaqa xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan khamsatu awsuq wixii ka yar sadaqa laguma laha khamsatu awsuqina iyaduna waxa weeye lixdaa boqol ee saac wa saacuna arbacatu amdaadin saacuna markaa waa afar mud ayuu noqonaya afar yacnii gacantaasoo markaasaa laysugu qabtay afartii ayuu noqonayaa wayajibu fii daalika kaa haddaba waxaa ka waajibaya zaraca iyo sabarka nisfulcushur tobaninta loo qaybiyo meeshii tobnaynaysay in la bixiyo niskeed waase in suqiya haddii lagu waraabiyey bimuunatin qarash haddii lagu waraabiyey weeye oo waa maxay dee waataa markaa awr ama neef markaa biyihii u soo dhaaminaya saa loogu shubayo ama duulaab iyo wixii markaa xayawaanku dee uu wareejinayey ama dee jinnadii iyo wixii la midkaa qarashka badani ku baxayey wa in suqiya haddii lagu waraabiyo bihayri muuna qarash la'aan haddii lagu waraabiyo kalmadari waa sidii roobkii oo kale roob ama markaa il ama webi looga soo jeexay ayuunbay markaa ku cabtay fa fiihi lcushru waxaa markaa la bixinayaa cushur oo inta toban loo qaybiyo meesha tobnaad dhammaanteed wada bixinaya way xadiidka saxiixa imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan fii maa saqat isamaa waalcuyuun waxaa nebigu sala allahu alay slam wixii samadu ay waraabiso roobka iyo iluhu waxay waraabiyaan aw kaana caahariyan ama ahaaday mid xididka ku caba waxyaalaha xididkooda markaa ku cabba ahaaday alcushru waxaa la bixinaya cushur markaa ka tobneeya wamaa suqiya binadxi wixii markaa uu soo dhaamin markaa awr ama dibi ama wax loogu soo dhaamiyey lagu waraabiyeyna cushri ka tobneeye ayaa la bixinayaa ka tobneeye nuskii jaafan xaala kownii jaafan waa inuu yahay zara yani midhihii mid qallalan munaqan wa zarcu munaqan zaracina waa inuu yahay mid la saafiyeeyey marka intaa yacnii laga bixinayo ee khamsatu awsaqa uu noqonayo waa inay midhihiina jaafiyoonay markaas qallalaan oo dee xilligan ay wada yihiin waa inaanay ahayn munaqan waa inuu yahay zaracina mid la nadiifiyey oo masalan dee markan la tumayo wixii markaa qoryihii iyo tibnigii wixii ku dhacayey iyo qishrigii markaas aan lagu cuni jirin iyo waxaasoo dhan markaa waa in laga saafigareeyaa waxaa kaloo sheekhu inoo sheegay masale kaleoo wuxuu yidhi wa tudammu waa loo geyn asruucu saracyaalka bacduhaa barhkeed baa ilaa bacdin loo geyn fii ikmaali nisaabi nisaabka dhammaystirkiisa idaa kaana jinsan markay isku jinsi tahay laba arrimood marka la helo labadii dalag ee ku kala go'ay waa laysu geynayaa oo hadday khamsatu awsuqi marka ay noqdaan sekadii baa laga wada bixinayaa laakiin idaa kaana jinsan waa inay jinsi keliya ay wada tahay ee haddii ay iskhilaafsantahy hadday mar in berihiisi kuu goday marna in hadhuudhi kuu goday mar in gallayi kuu goday marna in hadhuudhi ama qamadii kuu goday laysu geyn maayo horta waa inay isku jinsi yihiin oo sannadka qaybtiisii hore wixii kuu soo galay waa inay gallay tahay ama hadhuurtay sanadka iniskiisii dambana waa inay markaa isa gallaydii ama hadhuurkii ay tahay waxusidaad waana in la jaro fii sanatin waaxidatin sanad keliyana waa in la jaro ee haddii ay markaa iyaduna laba sano kala noqoto oo ay saa isu dhaafto iyadana laysu geyn maayo laakiin markaas sannad ay wada godo isku jinsina ay tahay ayaa laysu geynayaa faslun wa ama dahabu dahab krimiya fa nisaabuhu nisaabka dahabku cishruuna midqaalan waa labaatan midqaal walmidqaaluna arbacatun wa cishruuna qiraatan waa afar iyo labaatan qiraad wa nisaabu lfidatina mi'ata dirhamin islaamiyin waa laba boqoloo dirhamoo islaamiya fidatan oo fidaa khaalisatan oo saafiya wa dirhamu lislaamiyuna sabcata cashara qiraatan weeye ilaa khumusu qiraatin qiraad khumuskii mooyaane halkan wuxuu sheekhu inoo gelayaa sakadii lacagaha waa dahabkii iyo fidadii oo xilligaa dee nebiga sala alla alay sl la soo saaray dahab iyo fida lacaga ayaa la isticmaali jiray oo dirhamka iyo diinaarku waxay ahaayeen dahab iyo fida ayay ahaayeen furus iyo ruum baanay ka iman jireen carabtu ayagu lacag gaara may lahayn wararta ilahay leeyahy waladiina yaknizuuna adahaba walfida walaa yunfiquna fi sabiili illahi fabashirhum bicadaabin aliim waxaana ka waa inuu markaa nisaab gaadho yaqiin ah oo aanu nuqsaamin nisaabkiina waa goimasa wuxu uhi waa ama dahabu fa nisaabu cishruuna midqaalan waa labaatan midqaal ama diinaar oo khaalis ah diinaarkii haddaba ugu dayle maanta dahabka dahabnimo kuuskuus ahaan iyo xulli ahaan baa loo isticmaalaa laakiin dahab lacagnimo maanta loo isticmaalaa ma jiro waxa aad maqlaysaa dinaar kuweyti ama dirham imaaraati aad maqlayso waxa weeye ama waa naxaasahan ama waa waraaqahan markaa dirham fida'a ah iyo diinaar dahaboo maanta la isticmaalaa ma jiro halkoodii waxa galay oo axkaamtii ay lahayn xagga lacagnimo qaadanaya dee lacagahan maanta la samaystay adduunku ay samaysteen ee awraaqaad iyo naxaasaan baa horta halkooda haddaba mar haddii marka la sakaynaya iyagana maxaa lagu sakaynayaa waxay culimmadu yidhahdeen shan iyo siddeetan garaam shan iyo siddeetan garaam halkuu ka yimi baa isweyddiin leh wuxuu ka yimi dinaarkii islaamiga ahaay ee ugu dambeeyey la helay ee xilligii cabdimalik ibn marwaan xilligiisii ahayd ayaa la helay dabeedna waa la miisaamay wuxuu noqday afar garaam iyo shan iyo labaatan riige ayuu noqday afar giraam iyo shan iyo labaatan riga markaad ku dhufato labaatankii dinaar ama labaatankii misqaal shan iyo siddeetan giraam ayuu noqonayaa idan nisaabka dahabku waa shan iyo siddeetan giraam haddii aad lacag sakaynaysana waa inaad markaa shan iyo siddeetan giraam qiimaheeda inay yeelato adeegtaa markaa ishruuna misqaalan walmihqaaluna arbacatun wacishruuna qiraatan waa afar iyo labaatan qiraad qiraadku waa yacnii wixii jajabkii sii yaraayee dhururiyadii marka ama gambooyinkii iyo sumuniyadii iyo caantaynadii waxaynu nagu isticmaali jirnay ee ka sii hooseeyey wey markaa qiiraadka waxyaalo badan baa loo isticmaalay walmisqaalu arbacatu washruuna qiraata wallah aclam